qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma cala nabiyina wmowlana muxamedin sala allahu alayhi wasalam walastu bimixyaari dalami ida ntaxaad hudalaw jali lcisiifiyamaa wawjalu id lamcazu shawaanu laqa manaasimi tatayaara minhu qaadixu wa mufallalu udimu mitaala aljuuci xataa umiitahu waadribu canhu dikra sabxan faadhalu waastafu turba alardi kay laa yaraa lahu calaayaamina tuuli imri'in muutaawalu cala yaamina tuuli imri'in muutatawilu walowla ijtinaabu dami lam yuulfa mashrabuun yucaashuu biha ilaa ladaya wamaakalu walaakina nafsan muuratan laa tuqiimu bi cala addaami ilaa raythamaa taxawalu waadwi cala alkhamsi alxawayaa kamandawaad khuduyaatu maariyin tuqaru watuftalu waaqduu cala alquuti zaydi kamaa qadaa azalluu tahadahu tanaa'ifu adxalu qada taawiyan yucaaridu riixa haafiya yaquutuhu biadnaabi shicaabi wayacsilu falamaa lawaahu lquutu min xaytu amahu dacaa fahajaamatu nadaayiru nuxalu muwalaalatun shiibul wujuhi kaannahaa qidaaxun bikafay yaasirin taataqalqalu aw ilkhaashramu lmabcuudu xadxaata dabrahu maxaabid wardahu naasamiin mucasilu waayahay iska fiir hadda ida lamcazu shawaanu laaqa manaasimi tadayara minhu qaadixun wa mufallalu idaa wakhtigii laaqaa uu la kulmo alamcazu gawaanka ashawaanu ee sulbiga ahee adag ee quruurux iyo dhagaxa badan manaasimii lugahaygu markay la kulmaan tadaayara waxaa ka duulduula minhu sawaanka iyo amcaskaa la soo sheegay qaadixun madag iyo dab iyo olol baa ka kaca wa mufallalu iyo falfalliidh dhagaxa dhanba wuu falfalliidhmaabu udiimu waan daa'im yeelaa juuci gaajada meermeerinteeda ayaan daa'im yeelaa xataa umiita ilaa aan dilo hu gaajada aan kow ka siiye buui diraa diraabu wa adribu waan leexiyaa canhu xaggiisa addikraa xusuusashada gaajo inay xusuusato nafteedii baan kala dagaalamaa buui maba xusuus kumaba soo dhacda buui safxan yacnihii safxan leexin iyo waxa weeye maaragtay ka fogayn iyo halmaansiin baan kula dagaalamaa buui fa adhalu markaasaaban iska halmaamaaba maba xusuustaba gaajo waxay tahay wa astafi waan hambadaa turba alardi ciidda ayaan iska hambadaa oon afka ku shiftaa kay laa yaraa si uusan ugu arag mutadawilun mid wax bixinaya imru'un shaksi dheh shakhsigaasoo mutadawilun yacnihii galladaysanaya lahu isaga suusan ugu ahaanin calaya dushayda min adawli cadiyo iyo sismo saysan ugu ahaaninba bannaankaan iska dhigaabu saddexdaa bayd baan israacinayna hadda idalmcasu sawaanu laaqa manaasimi faankiisii buu noo galay waa cizatu nafsi meesha ugu dambaysayoo si la yaab leh oo mucjizo aaya min aayaatillaahi ah buu bahasha u kala tuuraya amcasu sawaan laaqa manaasimibu lugahaygu markay la kulmaan buuhi meelaha adag ee birta a markay la kulmaan oo dee aan laga sheekayn karayn maxaa dhaca idalamacasu sawaanu laaqa manaasimi waalcaadiyaati dabxan faalmuuriyaati qadxan faalmugiiraati subxan fa atarna bihi naqcan soo ma aha yacnihii fardaha waxaa lagu sheegay marka si fiican ay u socdaan oo nin xoog badan oo iyo faraskii awood leh markay qoobka ku dhuftaan dhagaxa dhagaxa waxaa ka kaca qiiq baa ka kaca qadxi baa ka kaca falmuuriyaati fardihii madag hurinayay baan ku dhaartay qadxan madag hurin eh, marka wuxuu yidhi dhagaxa adag iyo sibsibka iyo waxyaalahaasoo dhan markay lugahaygu taabtaan anoo xoogu orday bimacnaa uu kabala yahay wey cagihiisuna waa dhagax dhagaxa way ka daran yihin dhagaxii waxaa ka kaca buu ihi finfiniin iyo olol iyo madag baa ka kacda buui wuxuu kaloo leeyay falfalliir baa ka kaco dhagaxi waaba kala jawaaba gebigiisuba shan falliir buu kala jawaaba marka cagtu wuu ku tirtiro rasuulku ugu dhufanayaa deg markaasuu dhagaxii wash kala dhahaya oo kala cararaya marka iyada balaayo luga adaka waayahay ina sayrii sariicun fa idaa laaqat manaasimii xijaaratun tataayara minha naar naar baa ka kacday wuxuu kaloo yidhi gaajada waan meermeeriyaa gaajadu markay qabata buuhi idinkso idinku cunto ma raadsataan anuu anu baan dhahaa buinaayo waxuu kuu sheegaa adeer waa wax soo socdaa beri baa dargi iska xooga cabaan waan meermeerin buui waxbaan u sheesheekayn kabacdina wuxuu yidhi waxaan ku sameeyaa xusuusta inay cunto xusuusataan kala dagaalamaa buuri safxan iyo wa adribu canhu dikra safxan waa isku macnuu wa adribu iyo waxaa isku macnaha safxan marka waan kala dagaalamaa buuri bannaankaan ka dhigaa buuri fa adhalu markaasaaban iska halmaamaa buuri bas halkaasay ku daysaaheeeeeamida saddexaad wuxuu idhi aniga markay gaaja ay qabato ciidda intaasaan gacanta u dara afka ku shubtaa markaasaan caloosha geliyaa sababtaasaan u yeelaya maxay tare waa laba arrimood qof hadhow inuusan igu madna sheeganin maantana uusan idhihin ana anuu hebel ninkaa waa miskiinoo anuu ilaahay waxisiiyey oo nin ilaahay dheeraad siiyey oo saaxibu dawl ah inuusan mutadawil igu dheeraysaninoo uusan waxbay siinin saasaan ula leeyahay markaa iyadaa wey idaa wakhtigii alamcazu yacnihi gawaanka almakaanu sulbi alkathiiru lxasa baa la yidhaha yacni maaragtay gawaanka idaa wakhtigii laaqaa uu la kulma alamcazu gawaanka gawaankii ashawaanu ee sibsibka ahaa ee dhamlaska ahaa ee dhagaxa ahaa ee sallaxa ahaa manaasimii lugahaygu markay la kulmaan tataayara waxaa ka dulduula minhu min alshawaani wa min alamcazi qaadixun qiiq baa ka kaca iyo madag iyo dab wa mufallalun iyo weliba falfaliidh baa ka kaca buui iyo balaayaa ka duusha buui udiimu waan daa'im yeelaa sideedaba waan daa'imaa oo caan baan ku ahay midaalal juuci gaajada meermeerinteeda laftirkeedan baan meermeeriyaa bui xataa umiita ilaa aan iyada kow baan kasii midha akhiraan u diraya wa adribu waan leexin canhu xaggiisa adikra xusuusasho ay cunto xusuusato baaban ka leexin bui waddadaasaaban ka saari waddo kaleaan qaadsiin markaa iyada safxan qaadsiin iyo ilowsiin iyo waxa weeye halmaansiin safxiga waxaa leeyahay qofku markuu shayga gebigiisa bannaanka ku tuura la yidhahda faadhalu markaasaan iska halmaami aniga dhanba gaajo shaqo kalaan qaaban buhi baan raadsanay reer bani salamaan baan ku raad joogaay oon raba inaan boqol nin ka dilay wa astafu waan iska hambadaa buu ku tulbar ardi siigada ayaan iska cunaa oo si fiican ugu qayilaa kay laa yaraa suusan iigu arag imru'un shaksi shakhsigaasoo mutatawilun galladaysanaya lahu isaga suusan ugu ahaanin calaya dushayda min atawli cadiye iyo siismo iyo dheeraadsiin saysanba ugu ahaaninba siigan ka cunaa meeshuu qof waxgaga sheegan lahaa banaankaasa ka mara walowla ijtinaabu dami lam yulqa mashrabun yucashu bihi ilaa ladaya wamaa kaluu halkan wuxuu ka gudagalayaa dhowr arrimood wuxuu leeyahay ha ii fahmin inaan ahay qof miskiina oon wax heli karin haddaan rabo anigaa sharaftayda uun maarata xoogaa xeerinaye xoolaha dadkan dhe cilan ka dhargilahabu kuleey gaajada ima qabateenba laakiin xoola dad soo fofsadeenoo ciyaal yar la soo raaciyey maxaan kaga mashquulaa buu ley on ka qashaa waxba ku falmaayo ilahi waxaas iyada walowlaa haddii lalaayahay ijtinaabu dami cay iyo ceebka cararkeed iyo ka fogaansheed haddii lalaayahay lam yulfa lama ogaadeen mashrabun cabitaan iyo wama'kalun cunitaanba cunitaanka iyo cabitaankaasoo yuucaashu lagu noolaado bihi lama ogaadeen wey ilaa ladaya agtayduba ahaan lahaa wey walaakina hase yeeshee nafsan naf naftaasoo xuratan xor ah ama muratan madax adag laa tuqiimu igulama joogsato bii aniga igula nagaan mayso calaa daami ceeb dusheed ilaa raytha maa qadar mooyeene ataxawalu aan kabaha ka gashanaya mooyeene daqiiqada yarba sekin yar haddaan ceeb galo intaa unba ceeb la ii tiriyaaye nin ceebta iska caadaysta mihii buiniyo ila soco warkaygana qaado labadan baydna way isleeyihin ayaguna wuxuu leeyahay aniga horta may taqaana sideedaba ceeb baan ka cararaaye xooggeyga iyo raganimada wax walba ku dhacsan laha buu le wax walbaoo dhan halkaasaan dhegi lahaa walowla ijtinaabu da'mi lam yulfa mashrabun wa ma'kalun yucaashu bihi ilaa ladaya garoorka iyo caanaha iyo hilibka iyo koosaarta iyo alaabta iyo waxoo dhanba malabka halkaas ooli laha bule dadkan habeenkii markaan habeenka qofkaan dilo agtiisa cuntada taa lama qaato waa ceeb isagun baan dilaa ceeb baan ka cararaa gaajadan waxa weeye waxa igu wacan anigu nin wax gurgurta mihi buui oo iimaanla soo kuma soo dhihin wain muddat ilaydi ila zaadi lamakun biajalim idaa shacu qowmi ajalu ya yacnihii wamaa daaka ilaa bastatun can tafaduli soo kuma soo dhihin waxaas waa raganin ku leeyahay nin xunmiihi oo sakajaana nolosha dhanba agteedaad ka heledi lakin anu ceeb baan ka cararayo waxdad baan diinayaabu kuleeyahy sidoo kaleeto naftayda xorta ah ee aniga igu dhex jirtay madaxa adag maba yeelaysa buui wax dad inay qaadato sakajaanto taa maba yeelaysaba sidaydana ceebta buui hal mar baa la ii tiriyaa ceebta waxaa la ii tiriyaa islaam baan ka tillaabsan nin baan rabaa inaan dilo inaan islaan jiifta ka tilaabsada waa ceeb qadarkaa yarka ah basan ceeb arkaa bur ama ilmo yar baan caloosha kaga istaagi waa ceeb <laughs> nin waranka la laacayaa intaan yartaa ceebta la iitay inta kale ceebba ma gala bur fariid fariid dale baan hay walowlaa haddii lalayahay ijtinaabu ceebka cararkeed lam yulfan lama ogaadeen oo lamaba arkeenba mashraban makaanu cabbitaan wa ma'kalun iyo makaanu cunitaan yuucaashu lagu noolaado bihi maagaba ilaa ladaya agtayda ayay buuxi lahaayeen walaakinahaa se yeeshee nafsa naf naftaasoo muratan yacnihii madax adag xuratan lafsi kale laa tuqiimi igulama nagaata bi aniga calaa daamin ceeb dusheed ilaa rayta maa qadar mooyane ataxawalu aan ka wareegay daqiiqada yar un ku sugnahay bui adeer ima taqaanid hayla soo gelin afka wey haddii kale war baan kuu miisi wey waa waadwi cala alkhamsi alxawaayaa kaman dawaat khuyuطaatu maariyin tugaru watuftalu waaqdu cala alquuti zaydi kama gada azalun taadahu tanaayifu adxalu waadwi waan duubaa wa adwi waan duubaa buu ku yidhi cala alkhamsi gaajada alxawaaya mindhiciraha ayaan ku duubaa kabaa sida kaman dawad sida uu u duubo yacnii kaman dawad sida loo duubo wey khuyuuطatu maariyin maari ninka la yidhaahdo duntiisa sida loo duubo oo kaleeto khuyuudaasoo tugaaru la tidco wa tuftalu la saloogo ama la sooho wa aqduu waanka lahaa dishi macal quuti quudki dushi micigiisa ayaanka lahaa quudkii azahiidi ee yaraa kamaa sida hadaa uu ka laho azallu sinyarow addi'bu yayga yaygaasoo azallu dabamiiqa oo dabada dhuuban tahaadaahu asagoy warfinayso attanaa'ifu yacnihii bahgooyooyinku asagoy warfinayaan azalliga ama sinyarowga ama dabamiiqa oo adxalu goommoon asaga dhanba goommoon oad moodaysa in kab lagala daalay sida waxa weye maaragtay mar gebi gebibusa luqunta ugu xoqiyo markaasaa halkaas siigu kuley halkan dhooqu kuley xagga dambe wuu murxayba xalay meelu fadhiistay dhagax baa iskaga dhegan saaladiis baa ku dhegan asaga dhanba waa iska goommoon yahay adxal baa la yidhaha wuxuu yidhi wuu faanayaaye horta sidee may taqaanaa buui anigu mindhicirkayga baan xadhig ka dhigaa gaajadan ku duubaa ama gaajada laftirkeeda baan mindhiciradu si ayna u kala daadanin baan gaajada mindhicirka ku duubaa wuxuu tusaale kugu soo qaatay nin waxaa jira maari la yidhahdo caan aha ninkaasi wuxuu lahaan jiray dun uu sameeyo duntana markaa geed dheer intisaa loo fido baa dunta lagu suga marka hararada iyo waxaa lagu sameeya saasaa loo sida loo falga arta sida dabiiciga saasaa loo falganaya markaa saasa markaa saasa sida haweenka intay geed soo suraan oo kale xadhiga soo hijira oo kaleeto marka dunta markaasaa loo soo hayo waa la tadci oo waa la saloogi oo waa la soohi noocyadaasay gashaa ama xaskuldhe ama algadhe ama wax ama liifdhe waxaaso kale sidoo kale aroortii baan ka lahaab calal quuti wuxuu ilaahay ii qadaray quud aan la ka lahaab azahiid oo weliba aad u yar min azuhdi baa laga keenay kamaa hadaa sida u kalahoo kaleta azalu sinyarowgii hadda bilaabi wuu ku dheeraan marka sinyarowgi waxaweye waa yeygan noociisa labka ah ama noociisa dhadiga ah oo dabadii dhuubatay qaarka horena af leh oo khanaashirtiisu ay waaweyn tahay oo wuxuu qabtana ilkaha markuu saa u geliya uba ka dusayaaba tahaadaahu waxaa warfinaysa weye qaarka dambaday dabeel baa ku dhufanaysa markaasay xaggaa u wada xaggaa u wada xaggaa markay geyso cabaar markay wadda haddana mid kalea kusoo dhufan oo asaga muu kasii jeedsada muxuu oga hortegayaa wuxuu oga hortegayaa urka bay u soo qabanaysaa si sankiisa oola raacayna kilomitiraad buu wax ka uriyahay waa saas weye adxal weliba goomono aad moodaysa in madaxa laga garaacay kab lagaga garaacay madaxa siduu iyo qaabka u silacsan yahay wa waan duubaa cala alkamsi gaajada ayaan duubaa alxawaaya mindhicirada ayaan ku duubaa kaman dawad sida loo duubo khuyuudatu maariyin ninka la yidhahda maari duntiisa sida loo duubo oo kaleeto ama loo maleega oo kaleeto maleg maarigaasoo aduntaasoo quyuudkaasoo tuqaaru la saloogo ama la tidco ama la adkeeyo wey wa tuftalu waloa la sooho oo yacni maxaan ku dhahaa ii sheeg la saloogo waa isku macno wey wa aqduu waan ka lahaa cala alquuti maca alquuti quudka micigiisa ayaan ka lahaa quudkaasoo azaydi ayar kamaa sida hadaa'uhu ka laho azallu sinyarow sinyarow dabamiiq wey dabadhuu baa layidhaha waa daba dhuwan yahay azalkaasoo tahaadaahu ay warfinayso oy waddo yacni isu dhiidhiibaysa wey bahgooye bahgooye u dhihi markuu intan kilomitiraad banaana markuu ka baxo meel yaroo mar ah oo xidha buu gelaya xidhkaa markuu daqeeda ku jiraba haddana bahgooye kale haddana bahgooye kale haddana bahgooye kale faraqeed haddana bahgooye soo soconaya weliba azalkaasoo adxalu asaga dhanba waxa weeye goomaan oo sakaraada markaa yadaa baaba'san asaga dhanba odmayso madaxa in laga garaacay غدا طاويا يعارض الريح هافيا يقوت بأذنب شعابه ويعسل falamaa wallaahu laqooto min xaydu amahu dacafaa ajaabatun nadaa'iru nuxalu allah walaalatun shaybu lwujuhi kaannahaa qidaaxu bikafayaan sirintaa taqalqalu waa yahay hadaa waa ka lahaa taawiyan xaala kownihu yahay mid gaajaysan yucaaridu asagoo markaa ka hortegaya arriixa dabashahaafiyan xaalu yahay mid dalambaabaya yaquutu wuu iska dhuumbani biadnaami shicaabi gollaha farqaha ka soo dilaaca iyo saymahooda ayuu halkaas wayacsilu weliba asagoo degdegaya asagoo degdegayo hal maraan istaagin falamaa goortay wallaahu uu u gooyo alquutu quudkii markuu u gooyo min xayu meel alla meeshii ama uu qastay hu azalki dacaa aflabadii buu dhawaaqaya fa waxaa u jawaabaysaa nadaa'iru nuxalo kale yani saaxiibadii yani maaratay kuwii kale saaxiibadii ah baa u jawaabaya nadaa'iru azallo kale kuwo kale ayaa u jawaabaya u dhahay markaas ayaguna la dhahayaan wabaa laisla waaye kuwaasoo sifee marka nadaa'irtaas nadaa'irtaasoo nuxxalu weydoobay oo caata ahoo lafalafa ah nadaa'irtaasoo muhalhalatun la hilibi yareeyey la caateeyey la weydeeyey oo sakarada shiibul wujuuhi gafuurro wada tima ale gafuurro tima ale afkoodao dhan waa wada timo kaannahaa waxaad mooddaa qidaaxun leeba baad mooddaa iyo qorituryo qorituurkaasoo tataqalqalo lagu gedgedinayo bikafayaasirin kii qori tuurayey gacmihiisa labadiisa gamcood lagu gadgadinayo mataqaanaa bikafa yaasirin ya bikafa yaasir waxaa la yidhaahdaa qorituur qandi qandi baa jiri jiray waxaa leeyahay maanta nin baan hebel baan ka qalanaynaa riti ritiga saan oga qalana waan u qori shan nin baan u qori qandigu saa u ruxayaa saasuu u ruxayaa markuu ruxo ayuu gacmaha ku ridaya markaasuu saa dhahayaa indhuhu isku hayaa saasuu dhahayaa xabad buu ka soo saaraya marka ninka xabadaasi asaga usoo baxdaba artiga laga qalanaya maanta <laughs> marka baallahan wejigooda markaad aragtid nuxalka iyo weyda iyo sakaraadka waxaad moodaysaa baallihii lagu qori tuuranayay baad moodaysaa markaa yadaw aabuu ilaahuyana cidnan ugu helin waa khatarba wuxuu yidhi baallahani hadaa horta way ka lahaan daawiyan aroorta horuu kalihi asagoo boglaalan daawiyan asagoo gaajaysan aroorta hore ayuu kalihi ama waxaa tidhahdaa hadaa wuxuu ahaaday daawiyan mid boglaalan oo gaajaysan ayuu ahaaday mid gaajaysan kaasoo yucaaridu ka hortegaya ar riixa dabaysha ayuu ka hortegaya haafiyan xaalu yahay mid dalambaabaya dalambaab baa la yidhahda dalambaab dalambaab dalambaab waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahda dalambaab meel uu socdo iyo meel uu ka socdo iyo meel aan kala garanayn wuu iska socdaa un dabaylahan baa iska wada haa xaaluu yahay mid dalanbaabaya isaga dhanba iska wada tadabayshu yaquutu wuxuu ku libdhamayaa oo yacni maaragtay ku dhuumbanayaa oo fiiri saasaad ugu jeeddaa moog tahay saaad u jeedid unbu meel unbu buu ku dhahaya wuu libdhan wuxuu ku libdhamayaa biadnaabi shicaabi golaha shicaab waxaa la yidhahdaa buuraha waaweyn meelaha gollaha bale gollaha meesha sarana dhanbac baa la yidhahdaa meesha kasrsana qaw baa la yidhahdaa meesha hoosena magad baa la yidhahdaa golaha meesha biysheenka biyuhu maraan ee farqaha saad u joogto yaquutu biadnaab shacab halkaan buu geli duluq waraaway wixii aan arkayn war indhahaagu ahaay war mahayey buu ahay anaa arkay halkaasu kale awowga waa dhurwaaga dhurwaaw wayacsilu weliba asagoo degdegaya qulf qulf qulf duluq uu galayba gal meesha markaydaa asagoo weliba degdegaya ayuu halkaa galayaa falamaa meesha muxuu gelaya risqi buu raadinayaa cabbaar buu ku maqnaanayaa waa inkaar qabe falammaa goortii lawaahu uu meermeeriye wey oo soo noogo oo wax soo waayo alquutu quudkiibaaquudkuu raadinayeybaa asaga baa meermeerinaya quudkuu raadinaya waxaa laga soo qaaday inuu quudku meermeerinayo ina markaad weyday waxa saga ku meermeeriye mogta war maxaad la gabidhacnaysa dul yirahdo waxda waxbaan raadinaya falamaa goortii lawaahu uu meermeeriyo alquutu quudkii markuu meermeeriye u gooyo ee meel cillaa kaga dhaqaaqo min xayu meel alla meeshii ama uu uga qastay hu azalkii meeshuu wax ka doonay markuu wax ka soo waaye wey nag waxbuu ka soo waaye allayi baa la yidhahdaayo almatalu waa meermeerin wa dafcu yacnii wix inaad soo weydaa la yidhahda eber markaasuu cabaad afka darsanaya dacaa waa yeedhaya marka codkiisu ku dhawaaqaya markuu iska dhawaaqo waxay isku afgaranayaan buu ku qaylaya markaa idaa malaha ma waxbaan waayayey qoodkiibaa i meermeeriyayey wuu ii diidayey waan ku soo sari waayey malaa <laughs> waxaasuu ajaabatu waxaa u jawaabaysa nadaa'iru kuwa asaga la mid ah siyarowyaal dabamiiqyaal dabadhuubyaal baa kuwaasoo nuxalu la weyd yeelay ayaga dhanba waa sakaraad lafa ah hadday mar ku qabtaan way kugu nafbaxayaan kaasarima nadaairtaasoo muhalhalatun la hilib yareeyey oo la caateeyey shibl wujuuhi wejiyadooduna ay xiraysteen weye kaanaa waxaad mooddaa markaad fiirisid wejigooda iyo kodadka iyo waxa ku yaal qidaaxun leebab ayaad moodaysaa leebabkaasoo tataqalqalu lagu gedgedinayo ama lagu warwareejinayo bikafa yaasirin kii yacnii maxaa darbaalayny kii darbaalaynayey wey waa kii warwareejinayey ee waxa weeye ciyaarayey yaasirin kii ciyaaray wey ee darbaalaynaye qori tuurayey gamciisa lagu warwareeji